bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin <clears throat> wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii lixdan iyo toddobaad ee ka mida min ryaad الصaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin baabu fadli اlbukaaءi min khashyaة اllahi tacaalى washawqa ilayh wuxuu baab yahay oo ku saabsan yahay cashirku fadlulbukaa oohinta fadliga ay leedahay iyo qiimaha ku jira min khashyat illaahi ilaahay cabsidii darteed lala ooyo iyo wa shawqan ilayhi kalgacal ilaahay loo qabo darteed loo ooyo cabsi aad ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsanaysa cadaabkiisa iyo ciqaabtiisana waa loo ooyaa jacayl aad ilaahay isjeceshahay subxaana wa tacaala iyo khayrka faraxaad ku farxaysna waa loo ooyaa ilmadaa marka ku timaada ilaahay subxaana wa tacaala dartii iyo diinkiisa fadliga iyo qiimaha shareecada ku leedahay buu u baab yahay qaala allahu tacaala alla weyne wuxuu yidhi wayakhiruuna way hoobtaan dadka ilaahay iimaanka iyo cilmiga siiyey dadka iimaanka iyo cilmiga leh ee alla wuxuu yahay garanaya wuxuu guda garanaya waxay ka mudan yihiin iyo wuxuu rabbi ka mudan yahay garanaya yakhiruuna waa hoobtaan waa u dhacaan liladqaani lafgadheedka ruuxuu markuu sujuudayo ama uu foorarsado qaybtaa dagaalkaa iyo lafgadheedaasaa ugu horaynaya dhulka u xigaaya kadib baa wejiga la dhigaya wayakhiruuna waa hoobtaan liladqaani lafgadheedka iyo wejiweji bay u hoobtaan wayabkuuna iyagoo ooyaya oo ilaahay subxaana wa tacaala jacaylay jecel yihiin u ooyaya ama cabsi ee rabbi ka cabsanayaan bay hoobtaanay sujuudaan wayaziiduhum waa u kordhiyaa qur-aanka maqalkiisa iyo dhegaysigiisa wuxuu u kordhiyaa khushuucan alla kacabsi iyo dhul isdhigid iyo tawaaduc buu u kordhiyaa qur-aankay dhegaystaan oy maqlaan ama ay akhriyaan labadu wuxuu u kordhinayaa khushuuc wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi afa min hada alxadiii ma qur-aankan asagaa tacjabuuna la yaabaysan inkaaran wa tadxakuuna ku qoslaysan istihzaan walaa tabkuna aydan oyni taxasunan calaa kashfi ma faradtum fi yacni ilaahay wuu ku eedeeyey gaale iyo wixii laalmalo ku eedeeyey qur'aanka in lala yaabo la qoonsado af min hada alxadiid ay af min hada alqur'aan qur asaga ah miyaa tacjabuuna qoonsanaysaan la yaabaysaan dafiraysaan watadxakuuna waabad qoslaysaan weliba marka la soo dejiyo aayadaha qur-aanka la akhriyood maqashaan baabad ku qoslaysaan idinkoo ku jeesjeesaya oo walaa tabkuuna aydan ooyayninba in la ooyoo la ilmayaa la doonahayay qoonsi iyo dafiraad iyo jeesjees baad oga baxdeen wa antum saamiduuna idinkoo ilaahay halmaansan ama kibirsan ama islaweyn ama batraansan intuba waa la sheegaa walaa tabkuuna taxasunan wa khashyatan wa khushuucan in khushuuc iyo alla kacabsi iyo walbahaar iyo tiiraanyo lala ooyaa la doonayay kitaab qur-aanoo la akhriya ama la sheegay wax la qoonsado ama lagu qosla ma aha bay aayaddu ka hadlaysaa wa cali bni mascuud radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxuu hi qaala nabiyu sal اllah alay wasalam rasuulku ilahi baa wuxuu yidhi qaala linabiyi cafan qaala linabiy nabigu wuxuu igu aniga cabdulaahi ah iqra calaya اlqur'an qur-aanka igu dul ahri riwaayada xadiidku uu lahaa iqra qaala lii rasul lla sal ly slam wa huwa cala almimbari iqra calayna alqur'aan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo mimbarka saaran ayaa cabdulaahi oo saxaabada dhex fadhiya ku yidhi igu dul ahri suuratu nisa qur-aanka la sheegay suurat nisa oo riwaayo kala cadaysay iqra calaya suurat nisa nabigaa ku yiri suuratu nisa bilow oo igu dul ahri qultu waxaan idhi nabi allow yaa rasuul allah rasuulka ilaahyow aaqra'u calayka ma aan baan kugu dul akhrinayaa wa calayka unzila asagoo adiga lagugu soo dejiyey yanii wuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asagaa qur-aanka laga dhegaysan jiray isagaa lagu soo dejiyey asagaa mudan inaan laga dhagaysto oo laga xifdiyo oo codkiisa iyo qiraa'adiisa la qabto laqaayibo ama la qaybo laakiin in ruux kale qur-aanka akhriyo oo nabiguna dhagaysto xoogo wuu la yaabay cabdulaahi oo yar qaadan waayo qaala subanow wuxuu yidhi innii uxibbu waxaan jeclahay an asmacahu qur-aanka inaan ka maqlo min hayri axad aniga ahay inay muslimiintu qabteen oo bartaan oo akhriyaan oon ka dhagaystaa baan jeclahay riwaayaha xadiidku waleeg ku timid innii ashtahi waxaan u bogayaa oon jeclahay an asmachu min hayri wuxuu faqara'tu alayhi nabiga waxaan ku dul akhriyey suurat nisa suurat anisa baan ku dul akhriy oon bilaabay xataa ji'tu ilaa aan imidoon soo gaadhay ilaa hadi alaaya aayaddan ayada ah fa kayfa xaalku see noqon doonaa idaa ji'naa markaannu la nimaadno min kulli ummatin ummad kasta aanu ka keenno bishahiidinku makhtarkace axad ku marakaca oo ku makhraati kacay markan ummad walba ka keenno oo waji'naa aan kula nimaadno bika adiga muxamed calayhi salaatu wasalaam shahiidan adoo ku marakachaya calaa haaulaa'i kuwan kada gaalada ah waa soo maray fii saxiixi muslim istilaaxa iyo qaacidada qur'aanka waxa weeye calaa haaulaa haddii la yidhaahdo kufaarta mushrikiinta loo jeedaa nabigu muslimiinta waa u makhraati kacaa kuma makhraati nabiyulahi maxamed alayhi salaatu wasalaam muslimiinta waa u marag furaa waa u makhraati kacaa laakiin gaalada wuu ku makhraati furayaa u makhraati furid iyo ku makhraati furid way kala duwan yihiin inaad ruuxa ku marag kacdo iyo inaad u marag kacdo ma kala duwan yihiin erega ma fahmaysaa idinka idiintaalla dad fahmi weydaa idan xadiidku ayaddu waxay tilmaantay ummad walba oo adduunka timid xadiidkii tirmidi wuxuu inoo sheegay ummadaha adduunka soo maray lixdan sagaal ummadood bay ahaayeen ummadda nabi maxamed baa lagu gebagabeeyey oo lagu gunaanaday toddobaatan ummadood weeye toddobaatankaa ummadood ummad walba nabi iyo rasuul ku marhaati kacdaa la keenaya nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam intii beenisay buu ku marhaati kacahaya xaalku see noqonta waa xaal adag weeye markay ambiyadu marhaati furayaan oo ilaahay weydiinayo maada aajabtum almursaliin lays odhanayo wa hawl culus oo ninka aakhira garanaya iyo culayska ka jira waxaa weye waa hawl uu ka xanuunsado ilaa caamiga soomaad uu yidhi adduun la joogana ma aragno aakhira lagu ordana lama sheegin buuri aakharu waxa igu soo orod maaha buui laakiin adduun la joogana ma aragno waa meel qaxar iyo rafaad iyo dil xaqdaraa iyo dulan iyo balaaya ka socota aakharo lagu ordana lama sheegin baro xisaab culus baa taalla marka waxaa weeye ninka alla garanayn baa ka cabsada haddee qaala subanu wuxuu yidhi markuu aayadda saxaabigu soo gaadhay afartan aayadood buu akhriyay aayadda afartan iyo markuu soo gaadhay nabigu wuxuu yidhi xasbuka alaan bas weeye intaa hadda intaa ku daawooye xasbuka alaan intaasaa kugu filan anna igu filana jooji faltafattu ilay nabigaan milicsada markuu jooji iyidoo ila hadlay faidaa caynaahu nabiga indhihiisibaaba tadrifaani shubmahayo qubmahayo waa nabigu waa ilmaynaya nabigu waa ilmo ooyaya soo socota iyo nabigoo la marhadi gashanayo ummaddii beenaysana ku marakacahaya ayaa nabigu sawirtahadi faltafattu ilayhi nabigan daymooday faidaa caynaahu tadrifaani waa ayagoo shubmahayo qulqulaya marka fadlu bukaa'i min khashyat illaah ayaa ku jira cabsi ilaahay aad ka cabsanayso ama jacayl aad khayrka iyo wanaagga alla agtiisa yaalla aad jecraysanayso nabi maxamed baa sidaa u ooyey idinku waa laydinka rabaa weye kii caliy yidhi cali bin aalib dagaalkii beder aroortii habeenkii habeenkii aanu gaaladiis hor fadhiisannay ee waagi ka bariya la isgalay gaalo habeenkaa asaga ah yaan dadka dhex qaadaybu ruux soo jeeda ma jirin dhammaan waa la jiifay nabi maxamed keligii baa soo jeeda geed buu taagnaa wuuna sujuudayey marna waa istaagayey asagoo ooyaya xataa abaxa ilaa waa bariista ilaa oogtu dilaacdaybuu nabigu tukanaya geed hoosii taagnaa maruu ooyayey maruu qur-aan akhriya ahaa marka ninkaan la yaqaana haddii ooya ama macaasida iyo xumaantu sameeyey garanaya nin laakiin asagu shaydaan u xambaarsaday asagoo khariban oo wasa ku milqan tahay oo wax walba ka aafaysan yahay buu isla quman yahay bardoodama hayaa an anas bni maali xadiidka waxaa ku jira oo muhiim jiddan ah masale fiqigan ku jirto in qur-aanka adoo dhagaysanaya ama kuu daaran yahay hadday howl kale iyo dan kale kugu soo korodho aad iska damin karto tv baa daaran telefoon buu kaaga daaran yahay howlaha kugu soo kordho inaadan dhegaysanaynin ama la sheekaynayo ama martibaa kuu timid war inaga damiya inaysan dhib lahayn maxaa jira saxaabigaa qur-aanka akhrinhayay wuu socday nabigu wuxuu idhi xasbuka marka haddaad rumuud ka taabato oo joojiso maxay la mid tahay xasbukay la mid tahay wax dhiba ma laha qur-aan baa daarana aamusa haddii la is yidhaahdo dadku aamusi mahayaa sheekaa la wadi marka maxaa roon in layska damiyo wacdi baa socda maskax iyo maanla looma hayo raashin baa loo fadhiyaa rag baa hamuunqoraya leh iyo boob qaba marka maadaama wacdi waa la iska debin karaa taasi ma aha marka xurmadaro wadaadka hadlahaya aan la xurmaynin qur aan la xurmaynin waa maxay kulo maslaxada iyo danta meesha taalla la qiimayn inta aynu marka fayownahay miirkinu maankeennu joogo oon qalbiga iyo dhegta siinayna wacdiga iyo qur-aanka socda way inoo daaraan markay hawlkan uu soo korodho waa la iska demin karaa wax culaysana mala laha xataa haddaad tar war naga demiya sheekaannu hawl baynu bilaabaynaaye war see qur-aanka loo dimi la odhan maayo waa la yska damin karaa masalada fiqigo muhiimka xadiidka ku jirta وcan anas bn malik radi allahu tacala canhu qaal khaطba rasuul اllah rasuulka ilaahay baa khudbo akhriyey nabiga ummadda waaniyey wuu muxaadareeye wey innago adda muxaadarayn dhanaay ama waaniye wacdi buu la istaagay khudbatan waano maa samictu aanan maqal milaha iyadoo kale qatu weligay yani xagga balaaqadeeda say u qodo dheer tahay xeel dheerarkeeda meelahay taabanayso saywaane iyo waxsheeg u ururisay khudba aan weligii aana maqal mid lamida ayuu nabigu maalin jeediyey faqaala wuxuu yidhi fii khudbatii ku yidhi nabigu low taclamuun haddaad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogahay oon alle ka ogahay iyo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa la daxiktum qaliilan in yarbad qusli lahaydeen wala bakaytum kaiiran in badanna waad ooy lahaydeen ilmadaad duugi lahaydeen qaala wuxuu yidhi saxaabiga anasa faqaطa asxaabu rasuulilah asxaabtii nebi maxamed baa daboolay oo hagoogtay wujuuhum wajiyaalkoodii bay dabooleen wejigay qarsadeen maradiibay isku qariyeen walahum khaniinu ayagoo hinraag leh ama guuxu leh ama hiimhiimsanaya markaadaad ooyeyso ooyintana aad qarinayso ad iscaburiso codka kaa soo baxa khaniinka la yidhaahdaa ilmadii baa ku soo dhaafi iyo ficiladii iyo qiiradii iyo damcadii baa ku soo dhaafaysa markaasaad celinaysa ad caburinaysa dhawaqa kaa soo baxaya ama soodka soo baxaya khaniinka la yidhahda ee sanqada ka soo baxi gangada aad moodo idan asxaabu rasuulila markuu nabigu intaa ku yiri niman qalbi jilicsan oo ilaahay jecel oo ilaahay cadaabkiisa ka cabsada oo aad iyo aad nooga wanaagsan bay ahaayeen eraygu wuu taabtay innagu soddon goor baynu ina diirin mahayana qalbigaa ina dhintay muttafaqun calayh wa sabaqa bayaanuhu xadiidkan caddayntiisu way soo hormartay fii baabi alkhawf baynu ku soo marray wa can abi hurarata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi rasuulka wuxuu yidhi laa yaliju naara cadaabka ma galo naarta ma galo rajulu nin yani ruux muslima loo jeedaa ninku waa ku halqabsi wey inagii soo marroo de shareecadu anshax iyo aadaabta inta badan dumarka lama sheego sheegshooggooda maxaa yeelay waxaa ku jira qiimo dhac waxaa ku jira xoogow dumar meelaan lagu soqan lagu soo qaado waa laga sariiganaya iyagoo la xurmaynayo sharabtooda magacooda cawradooda yaa la ilaalinaya raggu haddii nin baan arkay haddaad tira culays looma arkaayo haweeney baa arkay heebaa lagu imtixaan ku samaysay durbe dhegtaa la taagahayaa asturaad bay ka tahay shareecadu la asture ma aha quudhsi iyo daraabid ma aha hawsha la socda in badanna waa idiin tilmaamay laa yeliju naara naarta ma galo rajulun qof muslima loo jeeda bakaa ooyey min khashyat illaahi ilaahay cabsiyi darteed la ooyey xataa yacuuda allabanu ilaahay caanuhu ku laabtaan idarc candhadii laga soo lisay caano dhiil lagu shubay oo neef laga liso oo dhiil somaa ama shiika ku jira ama haan ama dhiil lagu shubay miyaa candha lagu celin karaa maya candha laguma celin karo almustaxiil alcaadi baa la yidhahdaa ma staxaala caadatan walaysa mustaxiilan caqlan caqliga bini aadamku ma diidayo caanaa laga soo lisay neef adhi ah ama neef geela ama neef loa laga soo lisay in dib loogu celiyo candhadii loogu celiyo caqligu ma diidi karo laakin caada ahaan iyo dhaqan ahaan wax suuragala ma ah hada yusamaa almustaxiil caadatan caada ahaan iyo dhaqan ahaan iyo bini aadam wuxuu yaqaano ama arki jiray ma aha bini aadam ruux bini aadamoo duulamee yaqaano waa shay aan dhici karin mush macquul wa waa hayru macquul aadama baarnimo leh oo duula weligey miyaanu aragna maya nin baa duula haddii lagu yidh waa lh diyaarad buu raacabaad isdhihi ama waxbaa lagu xidhay lebrn wabaa la sku xidha waa la duulaay waad aragteen laakiin aadama sidiisa ah oo soolama inuu duulo oo biibo sidii iyo shimbirihii ma dhici karto waa mustaxiilun caadatan dhaqan ahaan iyo aadam wuxuu yaqaanama laakiin caqligu ma diidayo caqligu wuxuu le wuu duuli karaa waa wax macquulah ilahay baa awood gelin karo waa duuli karaa wax badan buu iska sawiranaya kanoo kale marka waxaa loo yaqaana almustaxiil caadatan ayb xataa yacuuda laban ilay caanuhu ku laabtaan fi darci candhada ay ku laabtaan laga soo lisay iyo naasiya laga soo lisay idan nabigu wuxuu alayh salaatu wasalaam ninka ilaahay cabsidiisa u ooya naar ma galo inay inuu naar galana suuragal ma aha mana dhici karto inuu naar galo wooye maxaa yeelay sayn usoo u dhici karin in candho caan laga soo liso lagu cesho walaa yajtamicu ma kulmaan qubaarun habaas fii sabiililah jidka ilaahay kuu gaadha iyo wa dukhaanu jahannama iyo jannaba qiiqeeda jid ilaahay ood ku dagaalantay iyo halgan iyo gaale iyo cadow aad iska dhicisay iyo muslimiin difaacday boodh iyo habaas kuu gaadhay iyo qiiqa jahannama ma kulmaan culimadu waxay leeyihiin habaas baa la yidhi ninkii dagaalamay ka war waad u lugaysayba xabadba maadan ridin waddo dheer baad u martay fidho iyo habaas baa kaa soo gaadhay boor badan iyo usg baa kaa soo gaadhay adoon dagaalba aan gelin niyadaa wanaagsan iyo camalkaa yarkii jihaadkaad la timid baa ilaahay naarta kaaga xarimaya haddaad marka ku dhaawacanto ama lagugu dilo ama dhibka badan baa u marto ama dagaalaba ummadda waxtara aad la timaadana kabasi fiican walaa yajtamicu ma kulmaan qubaarun habaas iyo boor kugu gaadhay fii sabiila ilaahay jihaadkiisa iyo diinkiisa difaaciisa iyo wadukhaanu jahanama jahanama qiiqeeda ma kulmaan rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan maxalu shaahidku waa qaybta hore rajulun bakaa min khashyat illaahi naar ma galo hadda kuwa ilaahay cabsiiisa u ooyey baaba naar gelahayaa haddii lagu waxaa laleeyahay ninka ilaahay cabsiiisa u ooyaya khashyadaa ku jirta macsiyada u diidaysa waa nin saalixoo ahlo khayra ah. ninka ilaahay cabsidiisa u ooyaya ee u ilmaynaya hadhiyo habeen waa nin qiimo badan cabsiduu la ooyay ayaa xumaanta ka hor istaagaysa oo u diidaysa haddii laakiin aad iska ilmayni oo iska ilma jilcisan tahay xaaraan iyo xalaalnaadan kala soocaynin waxay dhahen culimmadu daaka waxay dhan waa dumuucu lmunaafiq damcatu munaafiqin weeyaan daaka ikhbaat اlmunaafiq wabashir ilmukhbitiina quraaksmaydan ku arag sufyaan athawri wuxuu arkay xasan ibnu saalix ibnu xay oo taagan oo qiyaam u taagan laba saac shan saac taagnaanaya ood mooday geed qod ah kacbada agteeda maqaam ibraahim haddana wuu rukuucaya shimbirihii qoollayda ahaa ee xaramka joogay baa iskaga geed moodaan saa u baxay suu u xasilinayu rukuucsan yahay wuu sujuudayaa dhagax weynoo foorarsaday baad moodi sac fadhiyaad moodi bahalka loodhan jiray dhallinyaradii iyo caammadii iyo culummadii reer makaaninka ku af waa nin mubtadicoo shiica waa faqiih caalim ah zaahid oo ah, annahu waa shiici zaydi ah sufyaan hawshuu necab yahay laa takhtaruu bisujuudi xasan ibn xayi buu idhi faina khushuucahu wuxuu ihi ihbaatu munaafiq buu jiray uu la jiray waxaa u dheera tashayuca khuruuj cala aimana wuu qabay annahu yajibu alkhuruuju cala aima aljawarana wuu qabay ina howlo badan idan haddii ilmadan waxaa la rabaa inay caasida iyo xaaraamta kaa hor istaagto haddaad iska ilmo dhowdahay oo nin iska habnugulba aa too markii aayad la sheega fiqfiqdhihii hadhowna faylashanna goynaya hawshaad maxay tahay ma fiicna hawsha hawshaa ma fiicna aad iskaga ilaaliyo markay xadiidka marayan waxay sheegaan inuu mustaxiil caadatan iyo waxa u daliil ah caanahu waxay dhaheen waa lagu celin karaa candhada caana laleyso oo dhiilkooda ku jira candhada waa lagu celin karaa caana hadday nijoosadaan see loo daahiriyaa haddaad shaaficiya tihiin ya biyo laguma daro caana hadday nujoosoobaan iyagoo hal foosto gobolo ah ama hal foosto ah haddii toban foosto ku daro xataa daahir ma noqon cinda shaaficiya biyaha marka la badiyo ee la gaadhsiiya laga badiyo daahir noqda soo ma garanaysaan laakiin caanaa nijaasoobay geeli baad ka soo listay nairobi baad korkiisa geel kuu joogaa foosto weynoo kaadi baa gaadhay dhiig baa ku dhacay nijaasa ku dhacday see loo daahiriya shabci waxay dhaheen caanasi kor looma daahirin karee waxaa lagu samayn xoolihii baa la cabsiinoo loo dhigi biyo ahaan markay cabbaan ay ka dhargaan oo kelyuhu fidaan iyo haddaan laga lisi bay dhaheen marka maad fahamtee waa laga lisi waa runtu daahir bay noqonaya canii hadda nijaasad ahaa bad xoolaa u dhigtay sidii intaad darka uga buxisay iyo qabaallada ay ka dhargeen haddana dhowr saac kadib ay ku godladeen aad ka listay daahir ba isu beddelayaan ya <laughs> hadday cabbi waayaana waa la madhaydhaynhaya madhaydh baa lagala daali biyaha loo diidi biyaha loo diidoo la aroorin maayo markay waayaan biyo iyaga caanaha cabbi doona kadib baa laga lis malab hadduu nijaasoobo see loo dahariyaa bay dhaheen shaaficiyu maxaad ka leedihi shinnidii baa loo dhigi shinnida qudhigeedii baa loo dhigi oo loo siiday malabka way cuni way tegi meeshay gelin way wadi kadibna kaa dambaa daahir ah kii horena muxuu ahaa nijaas idan waad fahanteen almustaxiilu caadatan iyo almustaxiilu caqlan waa kala duwan yihi wa canhu can abi hurta radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul lah sal lay waslam intaana ka bixin marka laa yeliju الnaara rajulu baka min khashyaة اllah iyo inta ka dambaysa laa yajtamicu qubaarun fi sabiil lah wadukhaanu jahannama wa min axaadiiث اlwacdi yabo iyo wuxuu alla ballan qaadoo wanaagoo khayra weeye waxaadna ku soo marteen kutub alcaqaa'id hadduu ilaahay wanaag kuu ballan qaado oo inaad janno gasho ah in lagu janneeyo ah waxaa shardi ah inaadan la imanin wanaaggaa laguu ballan qaaday wax baabi'iya waa adoo yidhi mata hebelow boqol kun baan maanta ku siinayaa haddaad hooyadaas si fiican oola dhaqanto boqolka waa iga diyaar laakiin maamadii baad yaad ku tumataa shilin ku siin maayo waanoo ku idhahda haddaad shanta oo jamaaca ku tukato maanta waxaa iga diyaara hal milyan oo dollar waxaadna og inuusan yeelayn hadduu la yimaadana waa kaa diyaar ballanqaadkaa rabbi kuu ballanqaaday qiimaha badan adugu ha ha ku dheelin ha ku ciyaarin xumaan kale iyo aafo kaleoo kuu diidda khayrkaas ha la marka kullu wacdin fii kitaab wa sunnati rasuulihi sharطuhu intifaau lwaciid baa la yidhahdaa intifaau اlwaciid waa inaadan kale iyo beer baas adan soo daaqin dad beer baa soo daaqdo haddii adaa iskaga tunto wix lagu ballanqaaday canhu qaala qada rasul sl l slam sabcatun toddobo yudilhum allahu ilaahay baa hadheeya fii dilihi hooskiisa yowma laa dila ilaa dilhu maalinan hooska rabbi mooyeen hoos kale uusan jirin xadiidka waynu soo maray fii fadli xubi filaahi baynu ku soo marray isagoo sidan ka dheer marka waynu dareeraynaa un insha allahu tacaala midka koobaadi imaamu weeye caadilun waa mas-uul garsooro imaamku cinda ahlicilmi waxaa laga wadaa biitifaaq اlmuslimiin waa axad walbao muslim muslimiinta xil u haya ha yaraado ha xilku intuu dooni ha la ekaado imaamun wey waa mas-uul caadilun garsooraa dhexdhexaada cadaalada oona eexal imaamka cadin waa soo marray waa axad ka fuliya ilaahay awaamirtiisa xumahana ka shay walbana dhiga meeshuu lahaa min hayri ifraatin walaa tafriid midka labaad wa shaabun waa nin dhallinyaroo nashac ku barbaaray fii cibaadat illaahi tacala ilahay cibaadadiisa waa dhallinyaro dhallinyaro ku badan gebidhaca boodboodka surmaseegtaynta howlahaasaa ku badan shareeca kutumadka bardoodanka dhaqanxumada ayaa dhallinyarada ku badan nin dhallinyaro haddii la diinka ku toosan oo ahlu khayra oo cibaadada ku barbaaray kuna weynaaday asaguna rabbi subxaana wa tacaala maalinka qiyam wuxuu hadhinaya yowma laa dilla ilaa dilluhu siinaya ninka saddexaad warajulun way qalbuhu qalbigiisu wadnihiisu mucallaqun waxaa lagu xidhay wuxuu jecel yahay w bilmasaajid ama ku tukado ama ka maqnaado masjidkii ina geeya masjidkii inuu dhex jooguu jecel yahay inuu ku tukaduu jecel yahay ku qur'aan akhristuu jecel yahay goobahoo dhan ugu jecel yahay qolyaha laga fiijiye ka boodi ma qolyaha moodi in lagu qaniinay masaajidda fog bannaanku u boodaya waana iska dhex maya xaggiina gee ma dhex fadhihi karo balaayaa cunaysa yaa cunahay caruurta shaydaan baa cunaysaan u malay yaaqil baa ugu jira dharka hoostiisaa laga yaaba warajulun rajul weye nin weye midka saddexaad qalbuhu waa ruux muqsin oo qalbigiisu mucallaqun lagu xidhay bilmasaajid hadduu ka baxo wuu ku soo noqdaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu ka baxo waa ku soo laabanaya hadduu dan bannaanka u gaadho wuu soo laabanaya masaajidkuu jecel yahay waa goobihii ugu fadli badnaa nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam goobaha waxaa u shar badan suuqa waxaana u khayr badan goobaha masaajidda ee ilahay lagu caabudo midka afraad warajulaana taxaabbaa fillah iyo laba qofoo ilaahay dartii isu jeclaaday taxaaba filahi rajulaani laba laba shasi laba muslim oo taxaaba fillaah ilaahay dartii isku jeclaaday ijtamacaa ku kulmay calayhi cala alxubi bay ku kulmahayaan wa tafaraqaa way ku kala tagaan calayhi cala wada joogaanna jacaylkii ilaahay dartii ah bay isku wada joogayaan dhaqan wanaagsan isu turid ahalnimo bay ku wada joogayaan hadday kala tagaanna waa iska warqabaan mid walba kaluu u soo hiloobayaa ku hayaa oo u soo warajulun kaanaad waa nin dacadu u yeedhay imra'atun haweenay daatu mansabin magacu saaxiiba iyo wa jamaalin qurux dhag iyo iyo dhabanba way leedahay wy dhag iyo dhaban yaa mansab wa jamaal haweenay quruxsan xagganna sumcadu wanaagsan iyo nasab wanaagsan iyo abtir wanaagsan ka soo jeeda ayaa u yeedhatay markaa zinayna ka codsatay wey faqaala baan ka baqaya dadka ina arkaya ma aha waa lay maqli ma aha waad igu ceegoobi ma aha uur baad igu qaadi ma aha amaad hodhow i ma aha waa maxay ilaahay dartii ilaahay cabsidii innii akhaafu ullah ilaahay baan ka cabsanayaa yidhi oo alla weyne xurmeeyey xumaantiina ka sarreegtay kaasna ilaahay hooskiisu maalinka qiyaame la gubanayo ee qoraxda dhakada la iska saaro ayuu geynaya hooskiisiibuu geynaya midka hanaad mise ki aad ka lixaad warajulu weeye midka lixaade tasadaqa la baxay bisadaqatin zaku la baxay sadaquu la baxay shay khayruu la fa akhfaaha sadaqadii wuu ka qariyey halagaa sheegayo hala warka danka ma laha ilaah dartiiba oo la baxahaya cadhada rabbi ha kaa qaboojisuu leeyahay maalinka qiyamad u baxsatiis buu leeyahay lagu dhaafuu warajulu way tasadaqa la baxay bisadaqatin sadaqa la baxay fa akhfaha qariyey ummadii ka qariyey xataa laa taclama ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuh waxay midigtiisu bixinayso oo adhoweyd baa nin ii sheekeeyey reeslia ah. nin iska miskiinoo meelahan ka xoogsadu ahaa oo iska tagsiilo ah ninbuu baabuur u waday waa darawal baabuurka nin baa leh wixii maalinka uu soo shaqeeyaa la kala goostaa haweenay uu qabay baa umushay ilmihii baa lagu qalay dhakhtar culus oo kharash badan oo imtixaana ooy soomaalidu yaqaanaan reesli oo hadda aanan magac dhabaynin ee gabadha ku umushay markay dhowr-iyo toban beri ku jirtay mise labaatan iyo dhowr beri ku jirtay baa layidhi biilkii galabta weeye gabadhu waa diyaar ilmeheduna waa diyaar waad la bixi karta lacagtaana keen lacagtaana keen an boqoloo kun lacag ka badan ninkuu aad iyo aad u walbahaarsan oo meeluu u socday meeluu ka socda garanayn labaatan kun buu asagu maalinka wataa oo ku soo talagalay labaatan kun oo shilin an boqoloo kunna waa la yidhi ahal iyo tol iyo raxim iyo aqriba midna u jooga nayrobina ma jiro asagoo si waalica ku sugan buu ka soo degay sallaankii bannaanku u soo baxay nin ra'iisli oo ganacsadaa ka hor yimid walwaran dhibkaasaa i haystuu yidhi maxaa kaa qaldan sidaa iyo sidaa ilaahay kuu fuday uu dabamaray gabadhii lambarkii baa loo sheegay biilkii buu shubay lacagtoo dhan buu bixiyey axadna looma sheegi karo kuu yidhi ninkii slii buu soo aaday wuu wareegay labaatankiibuu labaatan kale ku soo darsaday afartan buu leeyid wuxuu yidhi baabuurkii sharcigiisina waaka gabadhii ilmahana isiiya afartankan iga sii haya afar boqol iyo lixtanka kalena waa soo yaryaraynhayaa maxaa la yidhi waxba lagaama rabee gabadhaada la baxa afartankaadana ee waxaad ka dhigataa gabadha ku mulbaxdo ninkii farax dartiibuu meesha ku dhacay uu qaadan waayey ilaa amminkan ninkii ma ogo lacagta ciddii ka shubtay ilaa amminkan axadkii lacagta ka shubay ma ogo markuu warkii dayn waay la war lacagta waa la baxashayoo nin baa kaa bixiyey iska tag lacagtii laga bixiye wuu og yahay oo la kaashgareeyey axad bixiyeyna ilaa yowmina hada ma ogo ninkii bixiyeyna waa nin la yaqaano wuu joogaa idan taasoo kale waa ta lagu janna galee hooska ilaahay lagu hadhsado an kunoo shilin baad noo dhiibaysaa markaasaad bannaanka la istaagaysaa may soconaysa hawsha ayada wadaadkan shan u dhiibay halkaasaad kusii sheegi waxaadna rabtaa hee inaad hooska ilaahay ku hadhsato war baasho miyay socon ka daaye xooluhan kulley waa baxa hayaani allaa idin siiyey si gobonnimaah ood ku janno gashaan oda ilahay hoos isku harsatan u bixiya inta waa kaftan waxaad isiisaan culays kama qabo laakiin cudur aad qabtaan baan idiin sheegayaa waxaa le maamahay waa nimay ku timid iyo nimay ku taalo warka ma taqaanaa sidaasoo kalea la doonayaa sidaasoo kalea la doona waxyaabaha ku anfaca ee hadhow markaad dhibaato ku qabsato oo diiqad iyo kurbo ku qabsato oo xaalad kugu adkaato oo culaysaad qaadi weyda kugu yimaado acmaasha lagu tawasulay ilah lagu baryay ka mid tahay ilaahu maalinkaasi ninkan muslimka kurbada haddaan oga fayd adiga darta allow iga fayd baa la yidhahdaa way kaa faydmaysaa idinka soo maray saddexdii wadaadee dhagaxu ku fadhiistay maxay ku tawasuleen camal saalaxay la yimaadeen salafku waxay odhan jireen laabudda an takuuna cinda alrajuli khabii'atu min camalin saalix ruuxa muslimku waxaa la rabaa camal wanaagsan oo u qarsoon oy asaga iyo rabbigii isloog inuu u jiro oo maalinkii kugu adkaato ilaahayow hawsha haddaan dartaa u sameeyey maanta kurbad iga fay maanta marti baan ku culayskaasi iga dheh waxa adiba hadduu daalcan yahay oo waxaa oo dhanba uu makshuuf yahay oo online iska tahay adugu maxaad hadhow u baxsan waxaad bixinaysaan si fiican oo la baxa warajulu way ka akr allaha khaaliyan ilaahay xusuusta isagoo keligiiah akr allaha ilahay buu xusuustay ilaahay weynankiisa wanaaggiisa khayrkiisa ciqaabta iyo culayskeeda khaaliyan keligii cidna isma tusahayo fafaadad caynaahu indhihiisibaa shubmay wuu ilmeeyo wey khaaliyan waa maxay marka dadka dhex joogto marar badan ilmaha kaa imaanoo mid fuqfuqlaan iskaga waxaa weeye halgu arkay kaa noqon kartaa ha lagaa sheegay kaa noqon kartaa laakiin keliga oo qol ku soo xidhan ama meel cidli cirsale aad jooga xusuus rabbiga iyo culays iyo dembi aad gashay xumaantii aad ka xumaatay haddaad u oydo carshiga ilaahay hooskiisa aad harsanaysa maxalu shaahidka uu keenay sheekhu baabkuna waa qaybta u dambaysay warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaahu muttafaqun calayh wa can cabdillahi bni shikhiir ibni cawf ibni kacab radi allahu tacaala canhu qaala waynu soo marray xadiidka waynu soo mar waad garanaysaan baabka idiin sheegay baabu fadl alxubi fi اllah wاlxai calayh baynu ku soo marray xadiidka an cabdilahi bni shikhiir radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxu uhi aataytu rasuul allah rasuulka ilaahay baan u imid wa huwa yusalli asagoo tukanaya walijawfihi nabiga boggiisa iyo beerkiisana waxaa u ahaaday asiizun guux raag ka asiizi اlmirjali dherigu sida u guuxoo kale asiizun guuxu weeye waa codka iyo shanqadha calooshaada iyo feedhaha saablayda ka shanqadha ayaa asiiska la yidhaahdaa markaad oohintay isku celiso feedhaha iyo saablayda oo dhan baa ku shanqarhaya waad hinraagaysaa guux baa baxahaya yusalii tukanayaan somayaan nabiga yaan u tegay buu walijawfihi ay walisadrihi laabtiisana waxaa u ahaa asiizun guux iyo dhawaq iyo hinraag ka asiizi ilmirjali sida dherigoo kale dhawaqiisaoo kale ah min albukaai oohin darteed oohinuu isku celinayo suubanu calah isalaat wasalaam ayuu saabladiisu la guuxaysay xadiiun saxiixun rawa abu daawuud waa xadiid oo sugan weeye abu daud baa warshiyay tirmidi fi اshamaa'ili biisnaadin صaxiix riwaayada abu daawud ayadoo waxay ahayd meesha ataytu ah ra'aytu rasuul allah ilaahi baan arkay yusallii asagoo tukanaya wa fii sadrihi meesha walijawfiha ahayd riwaayada abu daawuud ra'aytu rasul sl ly slam yusallii wa fii sadrihi aziizun kaaiiz araxa qaabkuu cabiray qaabka abu daauud baa ka quruxsan riwaaya abu daawuud nebi maxamedoo tukanayaan arkay oo laabtiisu iyo feedhihiisu ka yeedhayaan guuxa shiidahoo kale shiidaha ma marka haweenku ay shiidayaan masigada baalkan ay wareejinayaan ee hiraaga girriryidhaasoo garanmaysaa midkaasaa la raxaa la yidhaahdaa guuxaasaa nabiga feedhihiisa iyo sablihiisa ka baxay min albuka lafdiga abu daawud sidaasuu ahaa nabiyullahi maxamed alayh isalaat wasalaam oo dembigiisii hore iyo kii dambe waa la dhaafay oo yaqiin tahay nabigu asagoo nool inuu janno gala yahay nabil cadaabe ma oo waxa dhab oo nabigu haystabay jirin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala jacayluu jecelyahay la shawqan ilayhi jacayluu rabbi jecelyahay buu farax buu la ooyaya saa ilinta ilmada faraxana way qabowdahay midda cabsidana way kulushay baa la وعن أنس بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب nabigu wuxuu ku yidhi ubay bnu kacab alansaari wuxuu ku yidhi radi allahu tacala can ina allaha alla weyne caza wajal amarni wuxuu i faray an aqra'a calayka inaan kugu dul akhriyo lam yakun aladiina kafaruu suurat lbayin aan kugu dul akhrinaya ilahay baana i faray ubay bnu kacab ayaa nabigu u yimid nabiga ui waxaa la ifaray inaan kugu dul ahriyo qaala ubay wuxuu yidhi laka laka way la socotaa muslim iyo bukhaariba imaamku wuxuu oga gooye ma garanin ama nusada qaarkood bay ka dhacday uun wasammaanii laka buui ilaahay ma ii magacaabay nabi allow u fiirsa iyo dareenka ubay bnu kacab wuxuu nabi allow ilaahay baa ku far dul ahriyo suurat lbayna haa miyuu iika magacaabay buu i maxaa yeele lafdigii bukhaari wuxuu ahaa hal nassa calaya bismi nabi allow ilaahay miyuu magac dhabay ubay ibnu kacab ku akhri miyuu yidhi aw qaala mase rabbigaa wuxuu ku yidhi iqra calaa waaxidi min asxaabika fakhtartanii anta ilahay wuxuu ku yidhi axad ka mida u yeedhoo suuratulbayna ku dul akhri miyuu ku yidhi markaasaad nabiga aniga ila dooratay oo ubay baaba kugu dhow oo kaalay mise ilaahay baa imagac dhabay waa laba kale masale ogow aad bay u kala duwan tahay ayib qaala nabig wuxuu nacam ilaahay baa ku magacaabay anugu kuma dooranin ubay ibnu kacab ku akhri baa la yidhi fa ubay ubay waa ooyey waa muttafaqun calayh muxuu ilmaynayaa farax haddiiba adoonkan ubay ibnu kacb ilaahay lagu sheegay oo alla weyne uu magac dhabay oo ilaahay uu soo qaaday waa haw la marqaamo oo la bayraqo waxaa koo dhici karta cabsi u ooya baa dhici karta intaasu saxaabi baa joog maxaa adiga laguu maagay oguu cuduraad qabtaad jirtoo lagaa dawaynayuu is odhan karaa cudur nabiga qiraa'is lagaaga dawaynayaa jiri kara cabsina wuu ooyi karaa farxna wuu ooyi karaa w fii riwaayatin fajacala ubayun yabkii ubay wuxuu gudagalay inuu ooyo ilmaynayo riwaayo kale waxayd allahu samaaka lii wa samaanii laka meesha ahayd allahu samaanii laka ma ilaah baa ii ka magacaabay nacam riwaayo kale waxayd qad dukirtu cinda rabbi اlcaalamiin ma ilaahay agtiisa laygu sheegay qaala nacam fadarifat caynaah labadii siindhood baa shubmay sababka loogu dul akhriyo ubay bnu kacab suuradan suurat lbayina ah culammadu waa isku maandhaafeen sababku ibnu kaiir sheego fii tafsiirihi baa ugu roon ubay bnu kacab nin caalima ah oo qur-aanka yaqaanuu ahaa isagii saxaabaha dhowr isku qabtay qur-aankuna toddoba qira'a lagu soo dejiyey ama toddoba weji baa lagu soo dejiyey kulluhaa shaafin kaafin qiraa'adkii fara badnaa ee saxaabadu nin walba qaab u akhrinhayay iyagoo iswaafsan macnaha alfaadun iska agdhowdahay oo qiraadka aad taqaanaan iyo tobankaaba ay soo hosgelayaan ama sabcada mashhuuradaba ay soo hosgelayaan ayuu ku yar wareeray ubay ibnu kacab xogo qalbigiisibaa waswaas galay xadiidka macnaha tilmaamaya wadaadana way saxiixiyaan wadaadana xogo muran bay ka keenaan shubhadaa ku timid ubay ibnu kacab laga daaweynaya saasa suuratlbayina loo doortay buu ibnu kaiir yidhaahdaa isagu nimanna waxay yidhahdaan maye waa ninka dadku qur u yaqaanay laftirkiisu waxaa la rabaa in nabiga qaabku qur-aanku uu dareemo markaad qur-aanka aad u barato sankaad yar taagaysaa waxaad leedahay yaa kula mid ah nabigu lagu soo dejiyey carabkiisa inuu ka dhagaysto oo uu maqlo naa laftirkoodu waa manqabo kale waxna waa lagu saxahayaa dhaxalla weeye inuu si guriyan waa la rabaan wadaaddaa yidhahda saydoona ma noqotee suuratulbayna waa suuro culus qaybta hore waxaa lagaga hadlay nebi maxamed iyo risaaladiisa iyo kitaabka qur'aanka iyo xaqnimadiisa waxaa lagaga hadlay qaybta hore mushri gaalada ilaahay ku kufradaya ama ahlu kitaabah ama mushrikiina qaybta dambe waxaa lagaga hadlay nin walbo ilaahay ku kufriya meeshuu ku dambayn doono iyo cidhibtiisa dambe iyo nin walbo alla rumeeyo oo ilaah iyo rasuulkiisa raaca meeshu ku dambaydo wanaag iyo ma'aalka dambe aakhriya janno waa suurad culus wey usuul diinoo dhan baa lagu soo koobay min bidaayati ilaa nihaayatiha yaa la rumayn yaa la raaci kitaabka xaqnimadiisa ninkii intaa laga helo xaggee u dambayn meel wanaagsan intaa ninkii diida xaggee u dambayn meel xun ahlu kitaabkan aadla nooshay ilan ubay waxaa la sheegay qabla islaamihii inuu qolyaha ahlukitaabka yuhuudda u dhowaa wax badanna uu ka yaqaano diinkooda qolyaha mushrikiinta ah ka dhalatay ee carabeed iyo ahlu kitaab kaa horreeya diintooda taqaanay iyo waxoo dhanba qurub nijaasa wey lagu guuray hadday rabbiga ku tuntaan ka boodaan intaasoo dhan hadday hagaagaanna janna ay miisaanku waa miisaan diineeda ma aha miisaan nasab iyo qabiil iyo qoys midna ma aha marka waa suurad culus saasuu nabiga ugu dul akhriyey ubayina farax buu la ooyey ama cabsi buu looyey labaduba waa maxay uu ku janno whu min ahli اljanna oo ogtihin ubay ibn kacab hawshiisa wa canhu can anas ibni maalik radi allahu tacaala can qaala wuxuu idhi anas qaala abu bakar abu bakar baa licumar wuxuu ku yidhi labadii waayele muslimiinta abu bakar iyo cumar waa labadii waayeele muslimiinta maxamed calayhi الsalaaة wasalaam garabkiisa midig abu garabka bixina cumar cumar bn khaaab wa amiiru اlmu'miniina oo nabigu uu yidhi waa almuxadaث اlmulham oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ku riyooday anoo caano cabbaya waxaan ku riyooday abubakar iyo hebe iyo cumaroo wadaamo shubaya riyo kastoo uu nabiga ku riyoodo cumar abubakar uu ku fasiro xagga cilmiga iyo ummadda nacfigeeda iyo waxtarkeeda wuxuu nabigu fadili jiray cumar اkhaaab hal maroo iimaanka la miisaamay abubakar xoog bato ummaddo dhan ka xoog bataba mooye cilmiga iyo siyaasadda iyo cadaaladda iyo ummadda kale waxtarkeeda cumar waa lambarkow dhaxalkiisi baan maanta harhsanaynaa taariikhdii iyo diinku ka tegay iyo si wax u nadaamiyey baa aminka gaalada daraasaysa siyaasatu cumar akhriya dadkii noocaas ahaa ee diinkeenna duqaydoodii ahaa nabi maxamed gacalkiisii garbihiisii ahaa qolyo soomaaliyeed baa ilaahay ugu dhowaana inay caayaan umar iyo abubakar ka warrama ilaahay bay ugu dhowaanayaa inay duraan oy dhahaan laba gaal bay ahaayeen laba munaafiq bay ahaayeen khayaanay qarsan hayeen nabi maxamed bay khaa'imiin tuug bay ahaayeen weligoodba maysa islaamin gaalnimay qarsan munaafiqiin bay ahaayeen qolyo soomaaliyeed baa ku leh warrama soomaali way soo dhaaftay annaga reer macallin kuwa ka mid ahbaleebsadaha ayada ah soo kala tagtay baashi niman reer macallima laba taaganba reer macallin soo garanmaysaa sibacmad u garanaysaa waa aafo abubakar iyo cumar nin caay reer macallin ma aha leanna waa gaal reer macallin muslimiin baan ku ogey so sidaa maaha abubakar iyo cumar diintooda ruuxu dura laysa bimuslimin waxaa waajiba meel kasta uu joogo in lagu dilo warandaf in loo dilo warandaf ma taqaanaa hmm. warandaftu waxaa weeye boqol wiiloo boqol qoys kalaa in hal mar waranka ugu kulmiyaan oo dhiiggaada meel loo raacan waayo yaa loo raaca waa hawsha ay damceen u dilaan quraysh nabiga u dilaan abadan waxyaabaa laga wada socon karaa jira la socda oon iskugu dulqaadan karo laakiin haddii diintaanada iyo abtirka ayaga meeshuu gelayaba ad hawsha ka bilowdaan odagii muxuu idhi ninkii muxuu yidhi khaayinkaa nin walba soo dhaaftay muxuu yidhi maaniya uwaaskay noo socotaa buuri maaniya uwaaskay noo socotaa ninka nin walba intuu soo dhaafay abubakar iyo cumar duraya yuu u socdaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam been yaan la suu sheegin caasho uwa kaadiba caashaa ii dambaysaba ukaada hooyadeed nimankaasi muslimiin ma aha reer macallin ma aha soomaali ma aha ee yay yihiin gaalo wey geesa waaweyn waxaa waajiba ninkii awooda meeshuu ku arko inuu golxubka geliyo calooshooda bannaanka ugu dhigo iska ilaaliya hawsha ha fudaysanina hawsha hawl fudud ma aha kaftan bay idinla tahay koray kuskuusanoo ree macalin hebel baasaa hebel baa la yidhahda iska ilaaliya ma aha nimankaa reerka soomaali ma aha hadda goor maxaan ninkii gaalka soomaali ma soomaali boqol kiiba boqol somaan isku ogaa muslimiin ninkii gaalooba soomaali ma aha ha sheegto yuhuudi baan ahay ha yidhahdo waxaan ahay iyo eraan iyo faris baan ahay meeshuu galo shuqul laguma laha adiyadaa iska ilaaliya hooyadan caaisha ayadu muranba malaha ninkii wax ka sheeg inuu gaal yahay aayad ka hadashay suuraddan baa lagaga hadla hawsheeda ninka dura ee diinteeda dura wuxuu ilaahay ka beri yeelay ku dura muslim ma aha hadda laakiin abubakar iyo umar baa yaan caawa ka hadlaayay yaan la fudaysanin yaan been lagu difaacin yaan la soo dhowaysanin ummadaha looga digo odayaashii aad ka dhalateen ninkii wax ka sheekabixi maysaan maantao dhan hebel aabbahay wax ka sheegay nin laakiin u danqanaya maanta idinkuma jira abubakar iyo cumar baa wax laga sheegay bal aniga hadda indhaha caddayn baad ila yaabantihiin odle wadaadka maxaa ka maqan saana waxaa rabtaa inaad janno ku gashaan awladii ilaah iyo culummadii muslimiinta iyo nebi maxamed abadiisii saaxiib baana agtiina lagu cunahayaa kana diiri maysaan kana danqan maysaan saana waxaa ku doonaysaan inaad janno ku dhuflaysaan ma iskeenaysaa abadan abadan maxamed maslama ayaa maalin isagoo waaye waxaa laga sheekeeyey kacab ninkii ii sheeg shaydaankii kacbna ashraf ee intuu maxamed saxaabada dhiba nabigu ninkaa la soo dilo waa kii unug yar baa loo diray oo ahlu khayra waa soo miijiyey waa soo usduugay warkiisu waa caddaaday carabna waa cabsatay khilaafadiisi ida abubakar baa dhammaatay cumar baa dhammaaday cumaan baa tegey ali baa tegey khilaafadii sayidina mucaawiya xilligiisi yaa maxamed sloo waayeel ah oo meel fadhiyo mucaawiye iyo ciidan badanna meesha kaaga dhow yihiin baa nin wuxuu yidhi anu ninkan waxaan u mahay ubay ibnu kacab markii la dilahayey cafan kacab ibnu ashr waagii la dilahayey xoog u lagu dilay waa la gaaday dhagar baa ku jirta meesha ayada wuxuu yidhi e, maxamed masn wuxuu nabi maxamed amarkiisa lagu dilay dil ka wanaagsanana ma jirin mucaawiye saaxiibbadii oo maad ka hadashan hawshan ayada ah anugu waa yeelmaa tabar ma haye ninkan maad qabataan ninka dhiggiisu waa bannaanaaday gaalkii la dilay dilkiisiibu wuxuu leeyay waa xoguu dhagar iyo waxaa hayd hawlaan fiicnay waa la aamuso xal waa inagadaa nin xun weeye ballan wuxuu ku qaada wuxuu idhi maanta seef hayn ilaahay baan ku dhaartay madaxaadu kugu ooleen wuu iska baxay maalinkii dambaa maxamed masoo waayoloo socday iyo ninkii kuraygii eebta darraabaa iska hor yimid intuu lugta qabso bur oogu waday oo waday yuu miidnoola kaga tegay dowladda dhan waa maxamed maslam hadduu gacan qaadayo inaga daaya lagu dhowaanina dowladdii baa ku dhici weyday inay ninka asagu laakiin budh buu ku lafa bixiyey maxaa yael kolba iimaankaada he baa danqataa shimbir walba waxay dhaheen codkeed bay cidaas uma tami nin walba intuu diin iyo iimaan leeyahay buu ka danqadaa waxyeellada diimeed saxaabadii nabiga iyo aalkiisa calayhi isalaatu wasalaam qaala abu bakrin licumar wuxuu ku yidhi bacda wafaati rasuulilah rasuulka intuu geeriyooday kadib inaliq bina xadiidkan waynu soo maray raqamkaynu ku soo maray baabu ziyaadata alkhayr baynu ku soo maray wuu sheegi doonaa imaamku marka waan dareerin horaan baad soo marteen inaliq bina ina keen ilaa ummi aymana ummi ayman inoo keen baraka binti aclabaa la odhan jira magaceeda tarjamada ummu aymanoo faahfaahsanna meeshaasaan ku soo sheegay dib ogu laabta ma ayati waaa l heekhay u daran tahay amaa sabana ardaygay u daran tahay warkaasoo kale fahmaysaan amaa ayati heekha laga rabaa waxaa iman doone kitaabka ku iman doon asagu inuu ka warhayo oo uu sheego amaa sabana ardayga u daranto ardayga waa arday fariida ah oo cashirkiisa mudaalaceeya oo soo raacda oo bilow ilaa dhammaad ka warqaba indhaha kale haya inuu noqdo laakiin qolyihiinna hadda kitaabka riyaadka saada looga kacaba xafiisaha ku tuuranhaya habeenka lasoo fadhiistana la soo baxahaya kamaa sabaqa ma garanhayaan inaliq binaa ilaa ummi aymi inoo keen nazuurha qolyaan saaxiibadnahay baan ku gadaal xoorahayaa marka iyaguna waa isfahmahayaan inaliq binaa inakeen ilaa ummi aymana ummi ayman xaggeeda inoo keen nazuurha aan booqanne soo booqanne waa ahlu khayr nabigu jecla calayhi salaatu nabiga soo korisay xay daciifa waa ku jira ummu ayman ummii bacda ummii umu ayman waa hooyaday marka laga tago tii dhashay buu nabigu odhan jiray aad buu u ayaduna ilma ay dhashaayba nabigu u jirtay markay waxooga baahan tahay nabiguna aad buu u jiray calayhi salaatu wasalaam kamaa kaana rasuul lahi sal slam yazuuruha siduu nabigu u booqan jiray aan u booqanaynake falama intahayaa ilayha markay gaadheen gabadhii umu ayman ay u tageen bakad waa barooratay faqaala laha waxay ku yidhaahdeen maa yubkiiki maxaa kaa oohinaya ummu aymani amaa taclamiina ma waadan ogayn ana maa cinda allahi tacaala ilaahay waxa agtiisoo khayra iyo wanaag ah khayrun lirasuuli rasulka inuu u roon yaho u wanaagsan yahay adduunka nabigu inuu joogo ku rafaado oo dhibkaad ogeed uu ku qabo soo ma ogid inay u dhaanta geerida uu geerido ilaahay agtiisa uu tegey waa ku sida maxaad la ooyeysa intaasay hooyadeen ummu ayman qaala waxay tidhi ma abki oma ooyayo lian akuuna cafan maa abki omay anlaa akuuna inaanan ahayn aclam mid og ana maa cinda allahi khayru lirasuuliillah inaanan nabigu if iyo aakharo inuu u wanaagsanta inaanan ogayn ooma ooyaya jiri laakiin waxaan u ooyayaa walaakinii waxaan la ooyayaa bay tiri ana alwaxya qur-aankii iyo waxyigii socday iyo malaa'igtii min allahi akhbaarta ka keenaysa nabiga u warramaysa qad inqaaca min asama cirku ka go'ay xidhiirkii inagii cerkaa kala go'nay hadalkii tooska ahaa ee min allahi ka imanayey ee malk jibriil soo marinaya ee nabigu u imanayay baa go'ay fahayajathuma waxay ku kicisay cala albukaa'i oohin bay ku xambaartay urkutaallay ku awurtay fa jacalaa waxay guda galeen yabkiyaani macaha inay la ooyayaan way ku dareen ku dareen rawaahu muslim idan waa shawqan lirasuul sal l slm shawqan iyo jacayl waxyigii socday qur-aankii degayey rawaahu muslim waqad sabaqa waxaa ku soo hormaray fii baabi waqad sabaqa wuuna soo hormaray xadiidku cafwan fii baabi ziyaarati ahli khayr buu ku soo hormaray muayman tarjamadeedii iyo howlaheediina halkaasaynu kaga soo sheekaynay wa caani ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi saxaabiga lama shtadda markuu daraaday birasuuli rasuulka ilah uu ku darraaday waajacuu xanuunkiisii xanuunkuu nabigu u dhintay xanuunkii geeriyada u dhintay markuu nabigu adkaade ku daraaday ilaa ambiyada iyo rususha xanuunka qabanay keenna waa ka xoog badan yahay ashad الnaasi balaan alambiyaau uma alaml falaml waad garanaysa qandha laba raab ah oo laba jibaara ambiyada qabata meeshuu idinku mid yaraa la rafaadaysaa ajir badan bayna ka helayaan qiila lahu fi الsalaa salaaddii baa lagala hadlay nabigu xanuunkii uu u dhintay markii la gaadho oo nabigu soo kici waayo muslimiintu uu tujin waayo oo soo bixi waayo xanuun dartii oo lugaha uu ku istaagi waayey yaa nabiga laga nabi allow yaana tujinaya salaaddii imaam yaa noo noqonaya qiila lahu fi الsalaa ay takalama الnaasu macahu fii amri salaa wey nabi allow salaaddii bal ka tali yaana yaana tujinay faqaala wuxuu uhi muruu fara abaa bakar waxaad fartaan falyusali binaas dadkaa tujiye abubakar u sheega nabiga wuxuu ku yidhi ummadda tuji nabiga waa kuu usha iyo xadhigga waxaa qabanaya anu markaan xijaabto abubakar buu u jeedaa faqaalat caaisha waxay tidhi haweenay badan ayay ahayd oo cilmi badan ilaa bacdu salaf ay yidhaahdeen dumarka muslimiinta cilmigoodoo dhan iyo cilmiga caaisha haddii laba kafadood la saaro ka caaisha badan lahaa waxay tii ina abaabakr nabi all abaabakr aabbaheeda rajul waa nin raqiiqun qalbi jilicsan nin nugul weeyo oo durbo oohintii ilmadu ay soo dhaafi idaa qara'a alqur'aana qur'aanka hadduu dareeriyo akhriyo alabahu albuka oohin baa ka qaayib noqonoo ka adkaan isma celin karo hooyadan waxay sheegtay oo tiri axaadiiskal ku sheegtay waxaana ka baqayay jiri in muslimiintu ay sharaystaan abaabakar nabigay jeclaan muslimiintu hor rabeen booska nabiga ruuxii soo istaaga xakwe kana muxuu bay leeyihin in aabbahay iyo il gaadhaan ka baqayay tiri oy la tuuraanba marka waxay rabtaa inay nabiga siyaasadayso haweeney caqli badan nabiga maxamed iyo kala badbaadiso abubakar nabigu hawshaa ma yeelin haddii faqaala suuban wuxuu uhi warkaa ka baxa ee falyusalli nabigu hawl ka fog buu tooganaya ah salaada imaamkeeda muslimiinto dhanba nabigoo nool axadka tujiye lagu aaminay ayaa siyaasadoodan lagu aaminayaa wey iyo maamulkooda saa inta adduunku qumanaa muslimiinta ninka u aqoon badan ee u caqli badan ee u cilmi badan ee u siyaasad wanaagsan baa ushu u qabanhaya saasayna ku badbaadahayeen alkhilaafa raashida sidaasay ahayd soddon sanae sidaa ku socotay aagi dambe waxay noqotay lugtanayhe nin walba ku qaad ma w fii riwaayati caaisha waxaa ku yimid qaala waxay tidhi qultu waxaan ina abaa bakr nabig ababakr idaa qaama maqaamaka markuu istaaga booskaadi iyo mixraabkaadi istaaga jirtay lam yusmic innaasa dadka qur-aanka maqashiin mahay iyo qiraa'ada min albukaa'i oohin darteed ee ka da'oo nin kale meesha kee muttafaqun calayh idan sax weeyo hadda abubakr waa oohin badnaa raqiiqu qalbi waa ahaa laakiin ciladan daahirka hooyadan ay sheegtay maslaxo kaley ku hoos qarsanaysay oo marka ay wanaag ay u nabiguna waa ku fahmay waa ka diiday ina kuna sawaaxiba yuusuf ku yidhi sawaaxibu yuusufa cafan wa can ibraahim ibn cabdiraxmaan bni cawf ana cabdiraxmaan bni cawf radia allahu tacaala canhu sooma dhammayn kara cashirka aana intan yartaa aan gaadhsiiyo ana cabdiraxmaan bni cawf azuhri saxaabigaas nin maalqabeen uu ahaa waad garanaysaa isagoon hal la haysanin oo dagaag oo soo qaxay oo muhaajiru madiine yimid dulluunii calaa suuq wa suuqa itusa dilaal buu bilaabay saalax waatayn buu bilaabay wax yar buu la timira in yaroo dahaba waageed muxuu noqday maalqabeen ilah baa u barakeeyey utiya waxaa loo keenay biacaamin raashin baa loo keenay hal maalin buu wuxuu u keenay toddobaatan rito oo raran buu hooyadan caashay hadiye ugu keenay toddobaatan riti oo buuxa waxa saaran badeeco dhar dhuuni wax la xidho wax la cabo iyuu u keenay maalin kale boqol iyo labaatan riti buu keenay markaasuu tiri nabi maxamed baa ii sheegay nabi wuxuu idhi anugu haddaan dhinto oo ka tago adduunka dadka idiin danqan doona idin dhaqaalayn doona waa dad khaasa dadku magacaabay buu ka mid ahaa nabigu cabdiraxmaan baa ka mid ah idinka warqabi doona caaisho welid rxo uma sheegin nabigu wuu yaqaanaa dadkiisa uu kala garanaya wadaadku xertiisa wuu kala yaqaanaa waalidkuna caruurtiisa wuu kala yaqaanaa waalidku intuu carruur badan saa u fiiriyo midaad leedaha waaba shaydaan buu dhihi kan unbaa aniga dhexli doona buu dhihi furtuu ku mudahaya wuu garanaya marka aad buu u dhaqaalen hooyadan iyo ummahaatulmumin oga warqabi jirin nin deeqsana waa ahaa isagoo noolba nabigu janna ugu bishaaray waad garanaysaan utiya nabi waxaa loo keenay cabdiraxmaan biacaamin raashin afuraa loo keenay wa kaana saa'iman waana soomanaa isagoo sooman oo gabal ku dhacay baa raashin afura loo keenay fa wuxuu yidhi cabdiraxmaan bni cawf qutila muscab bni cumayr baa la dilay yowma uxudin baa la dilay waad wa huwa khayrun mina isagoo khayr badan min asaabiqiin alawaliin ba eh, muscab bni cumayr wuxuu ka soo maray hooyadii waad garanaysaan wuxuu dhib ka soo maray wuxuu diinta ka soo maray markii yaman loo diray madiina hawshuu ka sameeyey nin aad u khayr badan oo deeqsi ah oo geesi oo caalimo faqiihu ahaa yar baana la dilay ninkii de nin loodhan jir abdullahi qutayba oo qurashi oo mushriga abaa ah dilay isagoo nabi maxamed nabigu aad ugu ekaa nabigu aad ugu ekaa lama kala garan jirin waa lagu jiray nabi maxamed baa dishay buu dilay maalinka uxud markaasuu nabigii baan dilay rasuulkii maxamed waan dilay bishaaraysta muscab baa dishaa la yidhi inkaara kugu dhacday meel daran baa lagu wadaa wa huwa khayru mina isagoo iga khayr badan isagoo khayr badan baa la dilayba muscab bn cumayr falam yuujad lahu looma helin buu yidhi maa yukafanu fii wax lagu kafno oo lagu asturo markii la xabaalayay ilaa burda macaws mooye macaws ama go go'an barabaraha leee qolyaha masayd ay xidhaan soomaalid arag burdaha la yidhaahdaa gu'ii targaalka la jiray geel lagu waraabsan jir geljurna xidhan jireen adkaa burdaha la yidhaahdaa waa mara yar culusoo diilnimo gudbanaya kuwa dhaadheer laa la yidhahdaa burdadu inagu laakiin burda hadii la sheego soomaaliya macawis bay iska leeyihiin macawistuna taa waa gar bay leeyihiinoo macawisna qolyaha yamaniinta ay xidhaan ee furan ma aragta inay go ah. soo bara waaweyna saa u gudbanaya kuwa dhaadheer ma laha taasna waa la yidhaahdaa inagu laakiin macawistinu mid saa u wareegsanoo giraangir ah wey haddii lagu daboolo bihaa macawistii ama guya ra'su madaxiisa lagu daboolo badad waxaa muuqanaysa rijlaahu labisa adimo baa muuqanaya markii la xabaalay ninka muscab bin cumayre ee uxud lagu dilay oo aniga khayr badnaa kafan baa loo waayay buui cabdiraxmaan bin cawf maro yar baa loo helay haddii qaarka hore laga saaro wejigiisa lagu asturiya qaarka hore adimaha iyo laguha muuqanaya haddii hoos loo jeedo qaarka dambe la saarana wejigiisa iyo madaxiisa baa muuqanaya xadiidka qaybtii uu ka tegay imaam sheekhu soo gaabsaday nabigu wuxu uhi alayh salaatu wasalaam qaarka hore ka saara oo wejigiisa iyo qaarka hore ku qariya ila cawrada inta lowyahay ka hoosaysiga lugaha dambana xawus idkhir la yidhaahdo oo maadheenni iyo baasha dhurbada laodhan jira u eg buu nabiga ku asturay idkhir la ku asturay wain uiya haddii lagu daboolo biha rijlaahu labada adin hadii laga saariyo lagu hadambana badaa rasu madaxiisi baa muqanayay xadiika wuxuu ka tegay imaamkoo gooyey qutila xamatu huwa khayru mini xamna waa la dilay muscab bas maahayn xamsasna uxud lagu dilay asagoo iga khayr badan sidoo kalea qabsatay hal maraa loo helay xamse weliba maradaasi waa mara uu nabigu siiyey uu u xukumay mooyeen walaashii safiya waxay keentay laba kafoon aad u quruxsan safiya cabdilla baa keentay laba kafoon aad u quruxsan markaasuu markay la keentay buu nabigu ka qaaday intuu ka celiyo inay walaalkeed aragto qaabka ay ugugooyeen oo ugu ciyaareen kufaaru quraysh buu nabigu diiday wuu celiyey labadii maro yuu nabigu dabca ku kafo adeerkii xamsi walaashii baana keentay oo eeddadii ah xamse walaasho nabiga maxamed ee didi xabsabiyood garanaysaan cabdullahi bni zubayr hooyadii markuu nabigu wuxuu arkay nin ansaari oo garab yaalla ah, oo asna shahiido oo aan kafan lahayn mara iyo maro weyn kafan yar kafan weyn bay ahaayeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cali iyo zubayr raggii meesha joog waa tashadeen maxaanu samaynaa intaan xamse kafanno ansaariga kama tegi karree oo goonima daro hadaan haddaan haddaa kafanka yar siina ansaari kaweyn aan siinana ma quruxsana maxaynu samayna haloo qorituro kafankii weynaa wuxuu qorituro ugu dhacay ansaarigii kii yaraa ee haafka ahaana xamse idan kafankii xamse waa gaari waay kii yaraa ansaarigii marada ku filatay waa la xabaalay tiibuu ka hadlaya saxaabigu halkaa macawis baa loo helay oo asta ku fillaan weyday qaarka horaa laga saaray qaarka dambana caws baa lagu asturay labadaas saxaabi buu xusuustay labaduba xagga fadliga asagaa ka khayr cabdiraxmaan baa ka khayr badan laakiin howlo kale kaga wanaagsan xagga halganka iyo hawlahaasay kaga fiicnaayeen asagu marka waa isdhuldhigaya tawaaduc bay ka tahay ama min xay xagga fadliga asaga ka khayr badan laakiin ninkii muslimkeed waxaadan samayn ama hawlaadan ka soo bixin ka soo baxa waxaadii wuu iga fiican yahay adoo meelo kaga wanaagsanba maxaa ka dambeeyey cabdiraxmaan oo dhibkaa ah, iyo rafaadka iyo adduunyaraanta iyo faqriga maxaa ka dambeeyey iyo kafalaanta maxaa ka dambeeyey uma busita lana waxaa naloo fidiyey buui min addunya adduunyada xaggeeda maa busita waxa naloo fidshay aw mase qaalo wuxuu yidhi ucطinaa min addunya addunya waxaa nalaga siiye maa ucطinaa wixna lasi waa ujeedaan <coughs> qad khashina waxaanu ka baqnay buu idhi an takuuna inay ahaato xasanaatuna wanaaggii iyo camalka aan la nimid jihaadka nabi maxamed aan garab taagnayn cujila daladna loo soo hormariyeyba gaaladaa waxay wanaagay samey adduunka lagu siiyaa wixii wanaagay aadama taraan adduunka lagu soo hormariyaa waxaaban ka baqi buhi iimaanka iyo tawxiidka iyo halganka aan nabi maxamed inta garab taagnaynba in awaabkiisi iyo ajirkiisi adduunkana lagu soo hormarshay uma jacala wuxuu gudagalay yabki inuu ooyayo xataa taraka ilaa afurki ka tagay maba afurin maalinkaas suu u ka tagay ma afurin rawaahu اlbukhaari yacni nicmadii hadda uu ku jiro iyo waxa xoolaa uu haysto iyo wanaagga iyo raashinka la soo dhig intuu dhan yahay iyo saxaabadii waalihii qaabka ku dhinteen sida kafan loogu waayey qaxarkii rafaadka adduunyaradii ba xusuusta ruux markuu iimaan ku jiro waxaa gartaa oo xusuustaa idinku waxaa iska leediin kaabir can kaabir waa sankaba taagaysaanba ka mahadnaqi maysaan xataa labaatan sano ka hor in qolka yar ee afartan mitira ah, labaatan ruux aad ku seexan jirteen oo sidai carruurtii kulleejka aad sarraha saaran jirteen rafaadka aad soo marteen waxaan xusuustaa gaari saluji ruuxii soo dhaafoo jaamka soo gaadhay inuu cabsan jiray madow iyo sawaaxili kalunba aaggan deganaa hawd iyo cidla meesha ayayba ahaydba intaa yartay sigiskii iyo gaarisa looj baad ku wareegsan jirteen dhar lama haysanin dhuuni ma jirin dhaqaalo fiican ma jirin hadda intaad kibirteen masaajid waaweyn moolol waaweyn adduunyo saa ku sii daayay kamana mahadnaqaysaan nabad xoolo caafimaad taran iyo awlaad waagaa ninka hal xabaha maanta labaatan ruux buyaa garab tagan asagu u dhalay caruurtu dhalay baa shaqaynayso biil buu sugahayaaba meel fog maxaad ka doonaysaanba waxaad kenya ku soo martane islii baadaad garanaysaa rag waxaan xusuusta hadda iswaalahaya oo galabka markay ka yimaadaan meele wax ku bartaan koobka shaha kala goosto kala shubta intay toban shilin waayaan an hilin shaahuna shan shilin buu waaga ayadaa shan shilin koobka shaam maanta maraya boqolka iyo kontonka ugu yar inti lasku maxaad haysaa an shil aduguna shan shilin meeqaan nahay afar laba koob inoo dalba laba koob faaruqana keena haye laba kooboo shaaha oy la socoto laba kooboo faaruq gabdhaha suuq ka shaqaysa shaahna koobka faaruqa way necbaayeen way jirta anaa garanay rag hadda fadhiga ka ah, oo hadda iswaalahay waxba farta ku fiiqi maayo allahna asturo nicmada ilaahay laga mahadnaqo yaryaraysi ma laha وعن أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال نبي وxuu yidhi laysa شhayء شhay ma jiro أxaba ilى الlah ilahay uu ka jecel yahay shay uu rabbi ka jecel yahay ma jiro xagga alla looga jecel waxbaa dhihinaya iska soomaaliye laysa shayun axaba ilى الlah alla wuxuu ka jecel yahay ma jiro tacaala kore min qaطratayn laba dhibcood laba dhibcood ilahay wuxuu ka jecel yahay ma jiro iyo wa aarayn laba raad laba raad iyo laba dhibic wuxuu rabbi ka jecel yahay ma jiro waa ijmaal buu nabigu ku samaynaya wuuna tafsiilin doonaa ta koobaadi qadratu dumuucin cinda tirmidi qaratun min dumuuc in la min la geliyaa ku timid lafdiga tirmidi aanu ku aragnayba hadda laakiin meeshu way ka go'anta qadratu dumuucin dhibic ilimeed ilin kaa timid dhibicdeed maxaa idin qoran cafwan qataratu dumuucin qataratu dumuuc qataradu waa maxay waa dhibicda gobo'da kaa soo dhacayso ilin kaa soo dhacday kaaga soo dhacday min khashyat illaah ilaahay kaaga timid ilahay dhibicdaa dhibicuu ka jeceliya ma jiro wey biyo kastoo iyo wax kasto dhibicdaasoo rabbi ugu jecel yahay iyo wa qataratu damin dhibic dhiig ah tuhraaqu la daadiyo fii sabiillah jidkah ah lagaaga daadiyo dhibic dhiigu adiga kaa daadata oo gaal uu kaa daadsho ama gaal raaceen kaa daadsho dhaawac ku gaadha ilaahay wuxuu ka jeclayay ma jiro waxay culummadu qatarada dumuucdana waa la jamciyey midda dhiiggana waa la ifraadiyo lama jamcinin limaada lianna qatrata dami khayrun wa afdal cinda allahi min qatrati dumuucin dhibicdhiigo kaa timaada jiskil ay kaaga timaad ayaa ka khayr badan dhibicyo farabadan oo ilma ah oo kaa timid ilahay cabsida kaaga timaad iskuma dhow labadooda adoo dhacaan baa kaa imid iyo ilin baa kaa timide ninkan dhiig baa ka imanaya qubaya lama miisaami karo laakiin ilahay labaduba waa jecelya tuhraqu la daadiyo fii lagu daadiyo ama adugu ka daadi ama ha lagaa daasha labada ajir baad ka qiimo badan yihiin sa darteed waxaad idhi culimmadu way leeyihiin dembi ilaahay laga galo bacda shirki wاlkufr waxaa ugu daran dhiig xaqdarro lagu daadiyo gaalnimo dabadeed dembi ilaahay laga galo rabbi lagaga fogaado waxaa ugu culus oo ugu khayr daran oo ugu kulul oo ugu cadaab kululhe dhiig xaqdarro lagu daadiyo bacda tawxiidi wاliimaanna waxaa ugu khayr badan dhiig ilahay darti loo daadiyo dhiigu waa laba waa shul shal marna jannaad ku geli marna naar baad ku tagaysaa waa saddexdu xadayn labada waad fahanteene wa ama alaaaraan labada raad soomaa ilahay uu jecel yahay fa aarun fii sabiili illaahi raad jidka ilaahay kugu gaadha tacaala aharu jaraaxatin aw badaadatin fa aarun raad weeye fii sabiili illahi kugu gaadha jaraaxatun aw hubaar bay salaf ku dhaheen waa dhaawac ku gaadhay oo kaa muuqda nabar baa kugu yaalla jidka ilahay baa kugu gaadhay sarin baa kugu taalla laf baa ku jaban lud baa ku jeexan raad baa kaa muuqda jidhkaada ah oo ilahay dartii kuu gaadhay ama habaas iyo boodh baa kaa muuqda ilahay kugu gaadhay iyo wa aharun raad ka labaad raad weeye fii fariidatin min faraa'id illaahi tacaala raad kugu gaadho kaa muuqda weeye astaan kaa muuqato kugu gaadhay salaad badanood la timid zaka badanood bixinaysay sadaqa badanood diibaysay farida min faraa'id illaah waa waajib min waajibaad xajkii aad gudanaysay saadadii rafaadka kaa muuqa rabbi waa jecel aad tukanaysay sujuudda kaa muuqata lugaha ku jexjeexmay gacmaha ku dillaacay iyo qabowga iyo soo jeedka dartii kuu gaadhay waa raadu rabbi jecel yahay rawahu tirmidi wqaala xadiiu xasan w fi lbaabi baabka waxaa ku jira axaadiiu kaiiratu axadii badan baa ku timid baabka ilaahay dartii in loo oyo fadligiisa axaadiis badan baa ku timid kaiiratun oo fara badan minha waxaa ka mid a ah. xadiiu cirbaad musaariya ka mida ah, eed soo marteen qaala wuxuu uhi cirbaad wacadanaa rasuulula rasulka baa na waaniyey mawcidatan waano wajlad ay ruxatay alquluubu wadnihii iyo quluubtii baa gilgishoo ruxday minha min almawcida wadarifad ay shubantoy qulqushay minha alcuyuun indhuhuna ay ilmeeyeen wacdi culus oo qalbigu la gelgishoo danqaday ishuna ay la ilmayso diliqday ayuu nabigu nawaaniyey waqad sabaq waa so xadiidka dheer cilbaan musaari wuxuu ku soo hormaray fii baabi nahyi can ilbidac buu ku soo hormaray baabkii sidii tobnaad weeye wallahu subxaanahu wa tacaala aclam